alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira eh, su-aal waxay ku saabsan tahay tawxiidka hadii la ilaaqo ma wuxuu ku gaar noqonayaa tawxiid alcibaada mise anwaacda tawxiidku dhamaan waa soo geliyaan waxay tahay haddii aan qariino la socotaa aynay jirin haddii la ilaaqo waxay ku dhacayaa anwaacda tawxiidka o dhan hadday tahay towxiid arububiya iyo hadday tahay towxiid alcibaada ama towxiid aluluhiya iyo hadday tahay towxiid alasmaa wasifaat lafdi caama intaba waa shamlinaya laakiin mar baa qariinadu waxay ku tusinaysaa towxiid alcibaada in loo sii jeedo oo fii bacdi alaxyaan waxaa dhici karta towxiid inta la sheego haddana in laga tilmaamaayo macnaha khaaska in loo jeedo laakiin asalku wuxuu yahay haddii la itlaaqo qariino yacni markaa nooc gaar u tilmaamaysa aan la helin wuxuu ku dhacayaa anwaacu tawxiid oo dhan buu wada shamlinaya wada camimaya su-aal labaad waxay ku saabsan tahay shirkul asqarku ma sida shirkul akbarka ayuu camalka u burinayaa mise waa ka duwan yahay jawaabtu waxay tahay shirkul asqar camalkao dhan ma wada burinayo ee wuxuu burinayaa camalka uu galay marka shay camalkao dhan wada buriyo aan gaalnimo ahayni ma jiro kufrulakbar ama shirkulakbar ayaa camaloo dhan wada burinaya bacd almowti calayhi markuu qofku ku dhinto dabadeed nacuudu billahi min dalik laakiin wixii kale acmaasha dhammaan ma wada burinayo ee wuxuu burin karaa qaybo camallada ka mida ah. xataa kabaa'irta qaarkood bacdu lacmaal bay burin karaan shirkul asqarkuna nooca uu galay ayuu markaa burinaya waa yahay sheikhu waxau uhi raximahullah wa daliilu khawfi qowluhu tacaala daliilka khawfka ama cabsida waxa u daliila in khawf ilaahay lagu caabudo cid kalena aan loola iman khofka ilaahay loo gaar yeelaayo qowluhu tacaala hadalkiisa allah u yidhi falaa takhaafuuhum ha ka baqanina wakhaafuuna aniga iga baqa in kuntum mu'miniin haddaa mu'miniintihiin aniga iga baqa ayuu allah yidhi marka khawfku inuu cibaado yahay buu sheikhu u soo qaatay ahlucilmigu waxay yidhahaan khawfku waa qaybsamaa anwaac bay u qaybiyaan bacdu ahlicilmi waxay u qaybiyeen saddex qaybood bacdina way isku celiyeenoo labay ka dhigeen bacdina afar baabay ka dhigeen ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahan khawfku wuxuu qaybsamaa khawf dabiici ah ama caadi ah khawfkaa dabiiciga waxa weeye waa khawfka qofku ka baqanaayo yacni markaa bahalka ama qarqoonka ama libaaxa ama cadowga ka xooga garoon iyo waxa la midka ah khawfka waxaa la yidhaahdaa khawf dabiici baa la yidhahdaa waa wax markaa dabiici ahaan bini aadamka ku tallaalan sabab xoog leh oo uu ka baqaa haddii markaa ay timaado marka ka noocaasi markaa shirki ma aha dhibina kuma sugna qofku khawfkaas haddii sabab qawiya ay timaaddo oo xoog lihi sida cadow ka xoog badan aanu iska daafici karayn sida marka waxaweye bahal yacni markaa ama libaax ama wax la mida sida marka waxa weeye qaraq inuu ka baqayo qarqoon inuu badda ku qarqoomo iyo wax la mida haddii doonidu halis gasho yacni kullu daalika waxa weeye waxay noqonayaan khawf dabiiciyay noqonayaan waatuu allah yidhi faasbaxa fi lmadiinati khaa'ifan yataraqab yacni nebi muuse calayhi asalaam cadowgii buu ka baqayey fircawn iyo ciidankiisii marka waxa weeye markuu ninkuu is ka daafac dhibaatada lagu samaynayo yacni markaa dhibi ay ka timi oo khata'an ninkii marka waxa weeye uu u dhintay yacni markaa saa'ilka ahaa ee horarka ahaa wuxuu ka baqay de inay markaa cadowgii qabtaan oo dilaan markaasuu ilaahay wuxuu yihi faasbaxa fi lmadiinati khaa'ifan yataraqab wuxuu kaloo allah yidhi faawjasa fii nafsihi khiifatan muusa qulnaa laa takhaf innaka anta alaclaa nabi muuse calayhi salaam naftiisa wuxuu ka dareemay oo ku qarsaday cabsi markii waxa weeye saxaradiiyo falalowyadii ay falalkoodii marka waxay saa u daadiyeen ulaha iyo yacni markaa xadhkaha ku soo qabteen ee dabeedna meeshiiba sidii wax wada dhaqaaqay ay noqotay wada bahal midhan oo soconaya ayuu naftiisa wuxuu ku qarsaday cabsi u baqaayo ka baqaayo markaasuu ilaahay ku yidhi qulnaa laa takhaf ha baqin innaka anta alaclaa adiga ayaa markaa korraynaya oo qaalib noqonaya marka aayaddan hore fa asbaxa fi lmadiinati khaa'ifan yataraqab waaba qabla albicsa laakiin aayadaha kale dee waxay ahaayeen nebi muuse isagoo nebi ah ayaa markaa cabsidaasi marka ay ku dhacday faawjasa fii nafsihi khiifatan muusa qulnaa laa takhaf waa loo waxyoonaya nebi ibraahimna calayhi salaam markii malaa'igtii suuradda bini aadamka ugu yimi ee isagu uu moodaayey bini aadam rag uu moodaayey ee dabeedna uu martisooray ee uu raashinkii u soo dhigay raashinkii bay cuni waayeen waa malaa'ig suurad rag ugu timi isna wuxuu mooday dad ee rag socota ah buu mooday markay cuntadii cuni waayeen buu qoonsaday caadada la yaqaanayna waxay ahayd baa la yidhi cadowgu doonaya cid inuu galaa ceeshkooda ma cuni jirin dabeedna wuxuu markaa kaba shakiyey ama u maleeyey cadow gellimaad raba inay yihiin falamaa ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhi nakirahum markuu arkay gacmahoodiiba inaynay markaa waxaway xeedhada xaggeedii aynay soo gaadhayn oo aanay xaggaa gacanta u soo fidinayn waa qoonsaday wa awjasa minhum khiifa cabsi buu qarsaday ya cabsi ayuu qarsaday wuxuu kaloo allah yidhi iyadoo qisada laga warramayo innaa minkum wajiluun qaaluu laa tawjal waa idinka baqaynaa buuli waxay ku yidhahdeen ha baqin calaa kulli xaal khawfka waxa la abiici baa la yidhaahdaa laakiin culammadu waxay yidhaahdeen qofkii waa inaynay waajib inuu ka tago ama xaaraan inuu sameeyo haddaan xaddul ikraah aynay gaadhinoo qofka la dirqiyin oo shuruuddii ikraahu aynay dhammaystirmin waa inaanu xaaraanna u samayn cabsidaa daraaddeed waajibna uga tegin hadday xaddul ikraah gaadho ikraahu shuruudo gaaruu leeyahay ikraahuna wuxuu gelayaa un wixii daahire muuqanaya ayuu gelaya shuruuddu hadday dhammaystirantahy taasi waa gaar waa yahay nooc kale oo khawfka ka mida ah waxaa la yidhaahdaa yacni khawfu cibaada la yidhaahdaa waa khawf cibaado ah waa khawfka allah lagu caabudaayo waa baqasho markaa cid laga baqdo baqasho kastoo allah laga baqanayaa waxay noqonaysaa cibaado la caabudaayo laakiin baqasho kastoo keyrkii laga baqanayaa cibaado la caabudayo ma wada noqonayso marka baqashada allah laga baqanaayo isaguna waxa weeye waa khowfkii yacni marka nooc labaad weeye waa nooc labaad weeye waxaana ugu fiican cabsida ilaahay laga baqanayo ta qofka u diiddaa inuu xaaraanta iyo dembiyada ku dhaco kuna xambaarta oo u sababaysa waajibaadka inuu fuliyo laakiin heer markaa quus naxariista ilaahay uu ka quusanayo waa inaynan la gaadhin heerkaa waa inan la gaadhin waa inay noqotaa yacni kiisa maxmuudka ahi midaan markaa quus ku xambaarayn naxariista ilaahay uu ka quusto allahna marka uu ku caabudaayo cabsidaa uu ka baqanayo nooca saddexaad waxay tahay waa khawf cid kale laga baqanaayo laakiin khawfu sir ay ka cabiraan culammadu khawfu sir baa laga cabbiraa khawfu sir waa maxay waxa weeye waa khawf min waraa'i ilasbaab ah sida wuxuu ka baqayaa iminka gaaladoo kale sanamadooda waa laga baqi jiray way ka baqi jireen sanamadooda waxay ka baqi jireen waqtiyada qaarkood dhibaato inay u sababaan ayay ka baqi jireen dadka qaarkood oo markaa awliyada markaa caabudaya waxay ka baqaan haddii marka waxa weye waxyaalaha qaarkood uu la yimaado ama marka ictiqaadka noocaasa ah hadduu ka tago in weligu wax yeelleeyey ka baqayaan waxay ku leeyihin seefta awliyadu yayna kugu dhicin war hoy seefta awliyadu yayna kugu dhicin bay odhanayaan marka waxa weeye ta noocaasi waa mid baatila weeye khawfu sir baa la yidhaahdaa waa mid marka xaaraan aan bannaanayn bal waa shirki oo culammadu waxay yidhaahdeen ruuxa marka ka baqa allah cidaan ahayn yacnii uga baqa wax marka allah mooye cid kale aynay kari karin wuxuu noqonayaa mushrik buu noqonayaa sida cabdiraxmaan ibnu qaasim sheekha la yidhaahdaaba uu yidhi khawfu markuu sheegaayo wuxuu yidhi faida khaafa min gayri illahi fima laa yaqdiru calayhi ila allahu fahuwa mushrikun kaafir hadduu ka baqo allah cidaan ahayn oo uu kaga baqaayo wax allah mooye cid kale aynay kari karin wuxuu noqonayaa markaa mid mushrik mushrikuu noqonayaa gaal ah yacni waxa weeye khowfka allah loo gaar yeelaayo waa in cid kale aan lala wadaajin cid kale waa inaan lala wadaajin culamada qaarkood saddexdaa qaybood bay u qaybiyaan culammada qaarkoodna mid afraad bay ku daraan oo khawfulwahmi ay yidhaahdeen oo haddii markaa sabab yacni markaa keensata ayna jirin baqashada la baqdo waxay yidhaahdeen kaasna wahmi baa la yidhaahdaa waa mid ismoodsiinaya wax ku saabsan weeyaan bay yidhahdeen culamada qaarkoodna laba bay isugu celiyaan sida fawsaan oo kale oo wuxuu yidhi khawfku wuxuu u qaybsamaa khawf dabiici iyo khawf cibaada khawfka abiicigina waa kii aynu soo sharaxnay khawfu cibaadana hadduu allah u sugnaado allah loola yimaadana khawfulcibaada haddii allah loola yimaadana wuxuu noqonayaa tawxiid buu noqonayaa oo nooc tawxiidka mid ka miduu noqonayaa haddii allah cid aan loola yimaadana shirki buu noqonaya shirki ayuu noqonaya wa daliilu rajaa'i rajada daliilkeedu qowluhu tacaala waa hadalkiisa allah uu yidhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixa faman kaana ku kastoo ahaaday yarjuu mid rajaynaaya ama damaaciyaaya ama quudaraynaya liqaa'a rabbih kulanka rabbigii uu la kulmaayo falyacmal camalan saalixa ha sameeyo camal wanaagsan walaa yushrik yaanu wadaajinin bicibaadati rabbihi axada cibaadada rabbigii u caabudaayo cidnaba yaanu la wadaajin oo ciduu markaa ugu shariig yeelayani jirin marka rajaaga in allah la rajeeyaa waa cibaado la caabudaayo rajaagana culammadu waa qaybiyaan waxay u qaybiyaan yani markaa sida khawfka ay u qaybiyeen oo kale ayay markaa u qaybiyaan oo rajadii marka waxa weeye mar waxay noqonaysaa cibaaday noqonaysaa allah lagu caabudaayay noqonaysaa waa rajaaga koobsanaaya yacni khuduuca iyo isdullaynta iyo in marka waxa weeye yani markaa yani marka isdullayn dhammaystiran iyo khuduuc rajada koobsanaysa ayaa markaa la yidhaahdaa marka waxa weye waa rajo cibaado ah oo allah marka waxa weeye mooye cid kale waa inaan loola iman oo cid kale aan loo samayn haddii allah cidaan hayn loo leexiyona waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysa shirki ayay noqonaysa waatuu ka cabiro ibnu qayim alrajaau shirki rajada shirkiga ah waatuu ka cabiro rajaaga shirkiga ah waatay culamada qaarkood yidhaahdeen faman rajaa gayra allahi fima laa yaqdiru calayhi ila allahu fahuwa mushrik ku kastoo rajeeye allah cid aan ahayn ka rajeeya fii maa laa yaqdiru calayhi ila allah wax allah mooye cid kale aynay kari karin ka rajeeyaa fa huwa mushrik waa mid allah u shariig yeelay weeye oo allah ka gaaloobay marka waxa weeye waxa allah mooye cid kale aynay kari karin allahun waa in laga rajeeyaa cid kale waa inaan laga rajayn yacni jannu i gelinayaa dee waxa weeye markaa makhluuq kama rajayn kartid wixii allah la khaas yahay waa in allah loo gaar yeelaa allah loo keliyeeyaa cid kale aan lala wadaajin asbaabta caadiga ah rajada markaysa markaa la rajaynayo oo bimacnaa masalan yacni waxa weeye cid baa ku tidhi waxbaan markaa ku tarayaa rajadaad rajaynayso waa inaynay noqon midaad markaa ku ilowdo ilaahay waa in markaa isaga aanad tala saarin allah waa inaad tala saarataa oo waxa weeye isagu waa sabab laysa ilaa waa saabun weeye laakiin asbaabtoo dhan ka sababa ka yeelay oo sababtiiyo musababka mid walba abuuray oo wax walba maamulaya kaas waa inaad markaa waxa weeye yacni isaga cuskataa isaga rajaysaa yacni aanad ku ilaawin asbaabaha markaysa markaa xisigaad aragto waa inaanad ku ilaawin rajada culammadu waxay yidhaahdaa waxaa jira alrajaa'u almaxmuud iyo alrajaa'u lmadmuum rajada markaa wanaagsan iyo rajada xun marka allah la rajaynaya lafteeda rajo aan fiicnayn bay dadka qaarkood la yimaadaan rajada wanaagsani waa maxay waa isagoo asbaabtii la imanaya qofku shareecadu ay yacni markaa bannaysay ama asbaabtii mashruuca ahayd ee la sharciyeeyey haddana nataa'ijtii in markaa allah laga rajeeyo yacni markaa taasi waxay noqonaysaa alrajaa'u almaxmuud masalan oo kale waa toobad keenayaa shuruuddii towbadduu dhammaystirayaa dembidhaaf buu ilaahay ka rajaynayaa markuu shuruuddii towbadda la yimi dabadeed ayuu ilaahay makhfiro ka rajeeyey inuu u dembi dhaafo waa rajaa maxmuud camalkii wanaagsanaa buu la imanayaa waa dadaalayaa iimaankii iyo camalkii saalixuu la imanayaa dabeedna allah wuxuu ka rajaynaya inuu ka aqbalo waa rajo wanaagsan weeye waa alrajaa'u lmaxmuud baa la yidhahdaa allah wuxuu yidhi ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajaahaduu fii sabiili illahi ulaa'ika yarjuuna raxmat allah wallaahu ghafuurun raxiim maxay kulmiyeen iimaan iyo hijro iyo jihaad iimaankii bay la yimaadeen asal ahaan iimaankii markay la yimaadeen haddana way hijroodeen ilaahay dartii bay u hijroodeen oo u haayireen mar saddexaadka waa jihaadeen intaaba markay kulansadeen maxay saalix u noqdeen oo u suubameen inay allah rajeeyaan naxariisiis ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajaahaduu fii sabiili illaahi ulaa'ika yarjuuna raxmat allah cidlo kamay rajayn markay iimaan iyo hijro iyo jihaad intaba kulmiyeen markaasay naxariista ilaahay rajeeyeen waa alrajaa'u almaxmuud waa rajada wanaagsan ee maxmuudkaa weeye waxaa jira waxa la yidhaha alrajaa'u almadmuum rajada markaa xun ee aan fiicnayn ama alrajaa'u alkaadib rajada beenbeenta ah rajada beenbeenta ama rajada xun maxaa la yidhaahdaa qofkii aan toobad keenin oo xumaantii iskaga sugan haddana inuu dembi dhaaf iska rajeeyo ya rajo wanaagsan ma aha waa rajo kaadib baa la waa rajo beenbeen ah waa huruur waa tamani iyo ammaani baatila weeye taas waxa weeye rajadii wanaagsanayd ma aha tii sharcigu ammaanay ma aha waa huruur shaytaanku kadinaayo iimaan iyo camal saalixa isagaan la ima buu wuxuu rajaynayaa inuu janno gelaayo isagoo fisqigii xumaantii ku sugan buu wuxuu rajaynayaa inuu markaa waxa weeye naar ka badbaadayo oo loo dembi dhaafayo ayuu iska rajaynaya mana toobadkeenin waa huruur weey wagarakum billaahi algharuur allah waxaa idinka dagay yacni markaa yacni kii wax degi jira shaytaanka ahaa allah wuxuu yidhi laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an yujza bih ma aha sidaa idinku ididiiloonaysaan iyo sida ahlu kitaabku ididiiloonayaan toonna ma aha ammaanidii waa la wada radiyey isku meel baa la mariyey lama odhan ammaanida muslimiintu iyadu waa fiicantahy lama odhan laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an yujza bih ku kastoo xumaan sameeya ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaadee yujza bihi waa laga abaalmarinaya waa laga abaalmarinaya marka rajada marka waxa weeye madmuumka waa in la yska jaraa waxaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen yacni ruuxa marka makfirada ilaahay iska rajeeye isagaan camal wanaagsan la iman dembi dhaaf iska rajeeye isagaan toobad keenin wuxuu la mid yahay sidii mid ubad rajeeye isagaan guursan ya is yidhahda ubad baa kuu dhalanaaya mana guursanoo sababtii lama iman markay dadka markaa caruur u dhalato is odhanayaa talow adigana miya waxba ku dhalanayn ya wuxuu ka dhigan yahay mid waxa weeye beero inuu goosanayo rajeeye isagaan waxba zarcan wuxuu beertay ma jiro markay dadku wax falanayaan waxba ma falan waxba ma beeran markay dadku wax beertaan ayuunbuu isaguna wuxuu rajaynayaa inuu beer goosto ya dee muxuu goosanaya markaasu waxa weeye laga yaabaa dee inuu jees jeesta laga yaabaa marka waxa weeye yacni hadduu marka aanu sababtii la iman dee wuxuu noqonayaa mid ghuruur iskaga jira buu noqonayaa marka kaasi waa rajaadii madmuumka ahaa sheekhii la odhan jiray ibnu muqri saaxibulirshaad ayaa shicir dheer buu yidhaahdaa haddaan dhowr bayd ka sheego shicirku aad buu dheer yahay mawduucaasuu ku saabsan yahay taquulu maca alcisyaani rabbiya haafirun sadaqta walaakin haafirun bilmashii'ati wa rabbuka razaaqun kama huwa haafirun falima lam tusadiq fiihima biاsawiyati fainaka tarju alcafwa min gayri towbatin walasta taraja alrisqa ila bixiilati cala anahu biاlrisqi kafala nafsuhu kaafilu nafsihina waa loo soo naqliyaa likullin walam yakful likullin bijannati wuxuu uhi waxaad odhanaysaa cisyaan la jirkii rabbigay waa haafiro waa dembi dhaafaa run baad sheegto waa haafir laakiin mashii'u ku dembi dhaafaa kuu doonuu dembi dhaafaa mar haddaan laga toobad keenin waa kaafirun bilmashii'ati wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa buu ka qaatay ya wixii gaalnimo ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafaa cidduu doono inuu u dhaafo haddaan laga toobadkeenin kuu doonu cafinaya kuu doonana waa ku ciqaabaya wa rabbuka rasaaqun kamaa huwa kaafirun rabbigaana waa rasaaqo waa arsaaqid badan yahay siduu kaafir u yahu rasaaqna u yahay maxaad marka waxaweye labadaba u wada rumayn weydo si siman ugu rumayn weydi risqi ma fadhiyaysid waa adigan markaa rooraya ee markaa xusulduubaya ee waxa weeye markaa dhididaya ee shaqaynaya ee rafaadaya ee daalaya risiq baana doonaysaa yacni siduu khaafir u yahu razaaqna u yahaye maad iska fadhidid haddaa haddii aad markaa ka kaleba ka tagtay waayo waxaad rajaynaysaa buu cafinta lagu cafiyo lagu dembi dhaafo towbad la'aan baad rajaynaysaa risiqana sabab la'aan iyo xeelad la'aan rajayn maysid weliba labadu isku mid ma aha ee risiqa ilaahay cid walba waa u ballanqaaday laakiin janno cid walba uma ballanqaadin ya wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha daabad kastoo arlada ku sugan allah baa isku waajibiyey inuu arsaaqaayo marka arsaaqda cid walba waa u ballanqaaday laakiin janno cid walba uma ballanqaadin faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan ku kastoo ahaaday yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbihi kulanka rabbigu la kulmaayo falyacmal camalan saalixan camal wanaagsan ha sameeyo oo ha la yimaado camalka saalixina waa camal markaa sunnada ku qotoma oo sharciga waafaqsanaan bidco ahayn oo bidco ka maran bidco ka madhan ee marka waxa weeye amarkii sharciga waafaqsan mar labaadkana ikhlaas ku sugan yahay oo allah markaa dartii loola yimi marka haddii kale camal saalixa noqon maayo la aqbalaya noqon maayo waa inu markaa shuruuddii dhudhan tahay aliimaan iyo almutaabaca iyo alikhlaas intaasi waa inay markaysa markaa udhan tahay wa daliilu tawakuli qowluhu tacaala daliilka tawakulka in allah la tala saarto daliilka ku tusinaya qowluhu tacaala waa hadalkiisa allah uu yidhi isagaa korreeye wa cala allaahi fatawakkaluu allah oo qura tala saarto taqdiimka la hormariyo cala allaahi waxaa laga qaadanayaa xasri baa laga qaadanaya in kuntum mu'miniin mu'miniin haddaad tihiin allah oo qura tala saartaa ay fatawakkaluu calayh wa qaal wuxuu kaloo allah yidhi waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbuh ku kastoo allah tala saartaa fa huwa allah xasbuhu kaafigiisa weeye kaafinaaya weeyaan tawakul waxaa la yidhaahdaa alictimaadu cala allaahi wahiqatu bihi fi xusuuli alnataa'iji maca alakhdi bilasbaabi almubaaxati aw almashruuca in allah la tala saarto bimacnaa in la cuskado oo lagu kalsoonaado nataa'ijtiiyo musababaadka helitaanka la helaayo in allah loo cuskado oo lagu kalsoonaado isaga la tala saarto maca alahdi bilasbaabi almubaaxati aw almashruuca iyadoo lala qabo asbaabta bannaan ee mubaaxa in la qaadanayo asbaab xaaraana lama qaadanayo waa lalama imanayo laakiin asbaab ama mubaaxa ama mashruucah mashruuca maxaa loo jeedaa ama waajiba ama sunno ah haddii sheegaas waa mashruuc waxaa loo jeedaa ama waa waajib ama waa sunne mubaaxa mashruuc lama yidhaahdo allahuma ilaa majaazan inay marmarka qaarkood ugu itlaaqaan mooyaane shaygu haddii lahe waa mashruuc waa shay markaa la sharciyeeyey bimacnaa yacni markaa la amray amar iijaaba waajibina ama sunnayna shayga la fadilaayo in lala yimaado ee sharciga laynagu amray baa mashruuc loo isticmaalaa xaqiiqatan laakiin majaazan waqtiyada qaarkood mubaaxa in la itlaaqo waa dhacdaa laakiin cala sabiil xaqiiqa maaha marka asbaabta waa in lala yimaadaa nataa'ijtana ilaahay loo tala saartaa waxaana u daliila in saa la samaynaayo labadaa la ysku daraayo oo asbaabta bannaan ama mashruuca ah in la qaato lala yimaadaa inay ka mid tahay tawakulka adilada sharciga ayaa inoo tilmaamaysa waayo allah waxau uhi khuduu xidrakum taxadirkiinna iyo digtoonidiinna qaata tawakulkana waa la amray marka in digtoonida la qaato gaaladii laga digtoonaado oo asbaabtii markaa la yskaga ilaalin lahaa lala yimaado tawakulkii ma diidayso allah waxa uu yidhi wa lahum ma istatactum min quwa wa acidduu lahum ma istatactum min quwa u diyaarsada waxaa kari kartaan oo markaa xoog ah ila aakhirihi waxa uu allah yidhi wahuzii ilayki bijidci nakhlati tusaaqit calayki rutaban janiya asbaabtii baa la amrayaa tawakulkii lagama tegaayo marka tawakulka iyo asbaabta in la qaataa iskama hor imanayaan ninkii nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam a ama atawakkal hal buu watay markaasuu yihi rasuulkii ilaahayow miyaan xidhaa mise ilaahay baan u tala saartaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam icqilha wa tawakkal xidhna allahna u tala saaro marka labadiiba inuu wada amray waxay tilmaamaysaa in labadu aynay kala maarmayn ta kale inayn labadu isdiidaynin ayay tilmaamaysa in daabadda la xidho xadhigga lama tala saaranayo xidhitaankii laga tegi maayo iyadoo la xidhay ayaa haddana allah loo tala saaranaya ayaa allah loo tala saaranaya wakadaa xadiidka kale nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam low annakum tawakkaluuna cala allahi xaqa tawakkulihi larasaqakum kama yarzuqu atayr taqdu khimaasan wa taruuxu bitaana haddaa allah u tala saaran lahaydeen tala saaradkuu xaqa u leeyahay wuxuu idiin arsaaqi lahaa siduu shimbiraha u arsaaqo si la mida ayuu idiin arsaaqi lahaa ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam marka waxaa laga fahmayaa shimbirihii in loo sugaayo tala saarad ilaahay tala saaranayaan haddaba markay shimbiruhu ilaahay tala saartaan maxay samaynayaan ma buulalkay iska fadhiyaan maya taqdu khimaasan wa taruuxu bitaana waxay ka lahaan iyagoo gaajoonaya oo calool madhan calooshoodu isku laaban tahay wa taruuxu bitaana waxaynay soo rawaxdaa bimacnaa soo noqotaa iyagoo caloolo buurbuuran oo dheregsan bay soo noqdaan marka shimbirihii waxay la imanayaan xarako iyo dhaqdhaqaaq iyo sabab bay la imanayaan haddana allah bay tala saaranayaan allah ayay tala saaranayaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ghaswatu uxud wuxuu sitay laba diric oo diricyada dagaalka ah diracan markaa dagaalku waa diric bir ka samaysan oo loogu talagalay waranka iyo leebabka iyo waxyaalahaas inayna ka dusin oo la gashanayo waa diric bir ah oo markaa intan waxa weeye jawfka iyo caloosha iyo markaysa markaa ilaa dhuunta soo gaadhsiisan ayaa marka waxaa la gelinaya si aan marka waxa warmaha iyo leebabku aynay u gelin oo ay jidhkii uga celisay haddana nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam sayid almutawakkiliin cid allah tala saarataa kii ugu mudnaa buu ahaa marka tawakulkii inuu la imanaayey iyo inuu diciyadii dagaalka eh, xadiidka ahaa xidhanayay labadu markaa isma diideyn isma diideyn nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markaa u kaydsan jiray wakhtiyada qaarkood yacni xaasaskiisa yacni markaa waxay sanad cunaan sida xadiidka saxiixaynku uu tilmaamayo ana nabiya sala allahu alayh wasalama kaana yabiicu nakhla bani nadiiri wa yaxbisu liahlihi quuta sanatihim rawaahu shaykhaan wallafdu lilbukhaariy nebigu calayhi salaatu wasalaam faygii reer banu nadiir laga helay wuxuu iibinayey geetimireedyadii markaa reer banu nadiir ayuu iibinayey wa yaxbisu liahlihi quuta sanatihim ehelkiisana wuxuu u xabisi jiray bimacnaa u kaydin jiray sannad waxay cunayaan xadiisku waa bukhaari iyo muslim laakiin lafdigaynu akhrinay bukhaari buu ku sugan yahy bukhaari ayuu ku sugan yahy muslim ina lafdi ku dhow ayuu cabiraya fa kaana yunfiqu calaa ahlihi nafaqata sana iyo kaana ya'hudu minhu nafaqata sana calaa kulli xaal yacnii asbaabta waa in lala yimaadaa shareecadu ogoshahay oo aan laga tegin tawakulkiina mid diidaysa ma aha suufyada qaarkood waxay yidhahdaan man iddakhala lighadin faqad bari'a min altawakul qofka berri wax u dhigta tawakulkii beri buu ka yahay warka noocaasi waa war baatila waana ka hor imanayaa yani nusuustii adilada aynu sheegnay waa ka hor imanaya marka arrin saxa ma aha arrin saxa ma aha in saas markaa la yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu asbaabta shareecadu ogoshahay u qaadan jiray allahna u tala saaran jiray allahna u tala saaran jiray waxaa kale jira tawakul iyo tawaakul tawakulku waa marka asbaabta la qaadanayo allahna lagu kalsoonaado la tala saarto tawaakul baa jira tawaakul waa maxay waa haddii asbaabta laga tago oo la yidhaahdo allah baan markaa tala saaranayaa keliya asbaabtiina ruux aanu la iman tawaakul baa la yidhaahdaa waata la soo wariyo cumar baa masjidka ugu soo galay dad markaa masjidka fadhiya markaasuu maxaa ahaydeen markaasu waxay yidhahdeen waxaanu nahay mutawakkiluun qaar allah tala saarta markaasu wuxuu yidhi maya waxaad tihiin mutawaakiluun baa tihiin yacni waxa weeye inama almutawakkilu man yulqi albadra fi alardi wayatawakkalu cala allah mutawaakiliin baa tihiinoo yacni asbaabtii baa ka qaafil noqoteen oo ka tagteen laakiin mutawakkil waxa ah oo keliya ka markaa sababtii la yimaada oo markaa siidhkii arlada ku aasa oo ku markaa fala dabeedna ilaahay tala saarta ibnu bataal sharaxiisa wuxuu ku soo naqliyey oo sharxaayo isagoo ahlucilmiga qaarkood ka soo naqliyey wuxuu yidhi fii hada raddun cala asuufiyati fii qowlihim inahu laysa liaxadin iddikhaaru shayin fii yowmihi ligadih waxaa ku sugan xadiidka raddin la raddinaayo suufiyada hadalkooda ay yidhaahdeen qofna markaa mid u furan oo bimacnaa u bannaan ma aha ama u fiican inuu markaa berri wax u dhigto hadalkay sidaa suufiyada qaar yidhaahdeen waxa weeye inuu markaa yahay hadal marduuda oo aan sax ahayn ayaa xadiidku daliil u yahay wa ina faacila dalika qad asaa'a danna birabbih waa qowlkii maqaaladii suufiyada cidda saas samaysaana malaha ay allah ka malaysanayso way xumaysay walam yatawakkal calayhi xaqa tawakulih maadaamuu berri wax u dhibtay tala saaradku ilaahay xaq u lahaa ma tala saaran malaha uu ilaahay ka malaysanayana waa xumeeyey hadalka noocaasi waa hadal aan sax ahayn xadiiska nebigana calayhi salaatu wasalaam waa ka hor imanaya arrinkaa waa diidaya walaa khafaa bifasaadi hada alqowli lihubuuti alkhabari can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam annahu kana yaddakhiru liahlihi quuta asana yacni mana qarsoona hadalkaasi inuu faasid yahay oo hadal markaa yacni aan sax ahayn inuu yahay mid qarsoon ma aha waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ehelkiisa wuxuu u kaydin jiray sanad waxay cunayaan iyo quudkay cunayaan ayuu u kaydin jiray hadday tawakulka taasi diidi lahaydna nebigu ma samayn lahayn calayhi salaatu wasalaam marka samaynta uu sameeyey waxaa laga qaadanayaa inaynay ka hor imanayn tawakulka aynay ka hor imanayn baa laga qaadanaya tawakulka in allah la tala saartaa waa waajib oo waxa weeye iimaanku ma dhammaystirmaayo la-aantii saas aawadeed baa markaa ilaahay uu yidhi wa cala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin allahoo qura tala saarta haddaad mu'miniin tihiin marka waxaa laga qaadanayaa yacnii iimaanku inuu keensanaayo tawakulka allaha la tala saaranayo lagu kalsoonaanayo waxaa allah loo tala saaranaya wax alla wixii manaafica ee wanaagsan soo jiidista la soo jiidaayo iyo wixii markaa mafaasida daaficitaanka la daafacaayo ama koryeelista la koryeelaayo la qaaday tawakulkii wuxuu kaloo noqon karaa qayb kale oo tawakulka ka midi haddii ilaahay cid aan hayn loola yimaado la tala saarto wuxuu noqonayaa shirki buu gaadhi karaa oo waxa weeye haddii markaa cid dhimatay la tala saarto ama cid ghaa'ib oo kaa maqan laakiin aan asbaab eh, caadi oo isku kin xidhaysa ayna jirin loo tala saarto manaaficda inuu ku soo jiido iyo inuu mafaasidda kaa daafaco oo taas iyadaa marka waxaa loo tala saarto waxay noqonaysaa in laga aaminsan yahay awood yacni markaa awood khaariqa aynu leeyahay oo waxa weeye markaa uu leeyahay yacni tasarufuu kownka ku tasarufaayo isagu maamulayo oo kurbaadka faydi karo oo manaaficdiiyo waxtarada soo jiidi karo in sidaa laga aaminsan yahay bay noqonaysaa ta noocaasina waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa haddii waxa weeye waa tawakulu sirkay ka cabbiraan culammada qaarkood ay ka cabbiraan tawakulkii allah loola iman lahaa ayaa cid markaa aan awood lahayn loola imanayaa ama wax allah mooye cid kale aynay kari karin yacnii loo tala saaranayaa waxay noqonaysaa marka waxa shirki bay noqonaysaa haddii la yidhaahdo bogsi inuu bogsiyaan u tala saartay markaa hebel ama la yidhaahdo kurbaadka inuu iga faydaan u tala saartay walow haba noolaado hebelkaasi ha joogo waa khasaa'is ilaahay buu u tala saartay waayo dee waxa weeye nolosha iyo marka caafimaadka mid walba allaahunbaa bixiya allaahunbaa markaa mulkiya cid kale markaa ma hanato ama uu yidhaahdo cid dhimatay baan tala saartay oaan u tala saartay weli hebel inuu markaa waxa weeye wax isiiyo ama iquudiyo ama wax la mida waxay noqonaysaa shirkun billaah shirki allah laga loo shirkii sameeyey oo laga gaalo bay noqonaysaa kaasina waa nooc nooc labaad oo kaa ka hooseeyaa jira oo isagu noqonaya cid yacni markaa makhluuqa ayuu tala saaranayaa oo xay oo xaadira wuxuu kari karaan u tala saaranaya wuxuu kari karo ayuu u tala saaranaya laakiin markuu ciddaa tala saaranayo ama madaxda ama taajirka ama waxa la midka ah waxa weeye ilaahay uu ka qaafil noqday ciddaas ayuu ictimaaday oo isku halleeyey oo u dareemayaa haddiiba marka ciddaasi u ballanqaaday ilaaba ilaa inuu waxaa helayo waayo yacni nin madaxa u ballanqaaday ama nin taajara u ballanqaaday uu yidhi waa ku quudinaya ama nin madaxa u ballanqaaday waa ku soo daynaya iyo wax la mida yacni ilaahay waa ilaawey yacni wuxuu tala saartay qofkaasunbuu tala saarto ictimaaday oo isku halleeyey qalbigiisii ku tacalluqay noocaasna wuxuu noqonayaa walow wuxuu makhluuq kari karaba ha noqotee shirka asqar buu noqonaya waayo asbaabta marka la ictimaado la cuskado oo waxa weeye musabibul asbaabka waa min baabi alikhbaare yacni laga qaafil noqdo laga mooganaado oo iyadii marka waxaan un um la milicsado oo la cuskado oo yacni marka qalbigu ku tacalluqo yacni marka ilaahayna la ilaawo in marka isaga la tala saarto waxay noqonaysaa yacni markaa shirku asqar bay noqonaysa wuxuu kari karaa hadda loo tala saarnaya markaa marka taasi shirku asqar ayay noqonaysa nooc kale waa jiraan culamada qaar tawakul ay ka cabireen laakiin sida saxda ah waa tawkiil yadu tawkiil baa la yidhaahdaa waa wikaala marka taasi iyadu waa ka duwantahay waa baab kale weeye tawakul ma aha ee waa tawkiil eh, la wakiilanayo waxaa ii qabo yacni cid loo wakiilanayo iyadoo yacni marka arrin markaa niyaabadu ku bannaan tahay oo cid loo wakiilan karana ay tahay yacni markaa sharcigu wuxuu banneeyey ay tahay yani marka aan markaa isagana markaa la ictimaadayn taasi waa baab kale weeye wa daliilu alragbati walrahbati walkhushuuci qowluhu tacaala ragbada daliilkeeda ragbadu waxa weeye waa jacaylka yacni wax la jecel yahay in la gaadho in la doonaayo la jecel yahay aad loo doonaayo iyo warahbati cabsida baqashada markaysagaa yacni daliilkeeda u daliilka in allah loola yimaado iyo walkhushuuci khushuucda isdullaynta loo khushuucaayo in allaha loola yimaado qowluhu tacaala waxaa u daliila hadalkiisa allah uu yidhi innahum kaanuu innahum yagu kaanuu waxay ahaan jireen yusaaricuuna fi lkhayraati khayraadka qaar u dheereeyay ahaan jireen yacani nebiyada laga soo warramay waxay ahaayeen qaar khayraadka u degdega oo u dheereeya wayadcuunana qaarna baryay ahaan jireen ragaban xaalayna rajaynayaan wa rahaban iyo xaalay naga baqanayaan baa allah yidhi ayay markaa na baryayeen oo na caabudayeen wa kaanuu lanaa khaashiciin waxay ahaayeen annagoo qura ee qaar noo khushuucayo isu kaaya dullaynayay ahaayeen allah baa sidaa yidhi waxaa laynoo sheegayaa yacni nebiyadaa ilaahay ka qisooday in iyagoo khayraadkii u degdegayo u dheeraynaya allahna caabudaaya allahna baryaaya haddana markaa inay allahna rajaynayeen eh, allahna ka baqanayeen ragaban wa rahaban marka waxa weeye ragbada iyo rahbadu yacni marka midna waa baqashado waa rahbada midna waa ragbado waa jacaylka weliba aad loo sii jecel yahay waxaa in la gaadho la jecel yahay yacni marka taas weeye marka allah la caabudayana waa in alkhawf waalrajaa qalbiga lagu kulmiyaa oo waxa weeye allah naxariistiisa la rajeeyaa cadaabkiisana laga baqdaa dhagartiisa laga baqdaa cadaabkiisa laga baqdaa raxmaddiisa la rajeeyaa makfiradiisa iyo dembidhaafkiisana la rajeeyaa labadaa waa in qalbiga lagu kulmiyaa allah rajo keliya oo la rajaynaayo naxariistiisa keliya waa inaan lagu caabudin ilaa khawfka iyo cabsidana lagu daro cabsi keliyaoo allaha laga baqanayo cadaabkiisana waa inaan lagu caabudin oo rajo ka madhan waa in labada la ysku ladhaa oo la ysku lamaanayo saddex baa jira mid waxa weeye waa cabsida midna waa rajada midna waa eh, xubbiga jacaylka marka marka allah la caabudaayo saddexda in la kulmiyaa la rabaa aayaadka qaarkood laba ahaan baa lagu sheegaa aayadaha qaarkoodna saddexdaba waa lagu sheegaa ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatahu wayakaafuuna cadaabah halkaasoo kale saddexda waa lagu kulmiyey waxaa lagu kulmiyey rajadii iyo baqashadii iyo jacaylkii ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila waxay raadinayaanoo doonayaan yacnii xagga rabbigood waddo ay ugu dhowaadaan bay doonayaan waxaa laga fahmayaa doonistaasi inay jacaylna laasimsanayso jacaylkiina inay laasimsanayso marka ikhlaaskii bay la imanayaan iraadadaas waxaa ku jirta nowcan maa maxabbo iyo jacayl baa ku jira yacni marka ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila ayuhum aqrab wayarjuuna raxmata wayakhaafuuna cadaabah naxariista allah bay rajaynayaan cadaabkiisana waa ka baqanayaan marka iyadoo cadaabka ilaahay laga baqanaayo naxariista allahna la rajaynaayo oo labadaba qalbiga lagu kulmiyey yacni marka waa in allah la caabudaa yacni allahna saa lagu jecel yaho lagu raadinayo raalli ahaanshihiisa oo ikhlaas loola imanayo loo saafiyeelayo saddexdaa waa in la kulmiya waxay culammadu odhan jireen man cabada allaha bilxubbi waxdahu fahuwa zindiiq tazandaqana way ka cabiraan ka jacayl keliya ilaahay ku caabudaa shareecada waa ka baxo waa gaaloobaa hadduu cabsidana ka tago rajadana ka tago aanu naxariista ilaahayna rajayn cadaabka ilaahayna aanu ka baqan ee jacayl keliya uu ku caabudo ya waxa weeye waa shareecadii wuu ka baxayaa oo dhagartii ilaahay buu ka aamin noqonayaa naxariistii ilaahayna waa ka quusanayaa yacni siduu doonana dee waa isaga hadlayaa ee wuxuu doonu ku hadlayaa sidii yuhuuddu oo markay jacayl keliya sheegteen maxay ku dhaceen inay marba waxay doonaan yidhaahdaan maray allah aflagaadeeyaan oo yidhahdaan ilaahay baa faqiira nimanka yuhuudda ay saa yidhaahdaan iyo maray waxa weeye waxyaalo kaloo xuna ay ku hadlaanba marka waxay sheeganayeen inay allah jecel yihiin oo axibbaa'ullah ay yihiin kuwa allah jecel yahay inay saa yihiin bay sheeganayeen qolada markaa suufiyada qaarkood markay gulwi ku dhaceen ghulaatulmutasawifa oo iyaguna ay yidhaahdeen jacayl keliyaanu allah ku caabudaynaa waxaa ka dhalatay markii dambe waxay doonaan markaysaga qaarkood inay ku hadlaan qaarkood ay dhahaan subxaani subxaani maa acdama shaani iyo iyo waxyaalo markaysaga kaleoo ka sii daran oo marka waxa weeyaan ka khatarsan ay ku hadleen waman cabada allaha bilkhawfi waxdahu fahuwa xaruuri ka baqasho keliya ilaahay ku caabuda ee rajadii iyo jacaylkiiba ka taga wuxuu noqonayaa isaguna khaariji buu noqonayaa yacni waxa weeye isaguna khawaarij buu noqonayaa oo waciidkiiyo gooddigunba halkan u saaran markaasuu leeyahy cid weliba halaagsantay cid weliba gaalowday yacni marka ayuu odhanayaa marka waxa weeye taasi waxa weeye isaguna wuxuu ku dhacayaa yacni nusuustii rajada sheegaysa iyo wacdiga ayuu ka tegayaa wuxuu noqonayaa mid waxa weeye naxariistii ilaahay ka quusta yaa innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun naxariista ilaahay kama quustaan duul gaaloobay mooyaane cid kale kama quusata baa ilaahay yidhi hadda ma aragtaa waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila addaalluun yacni naxariista rabbi miyuu ka quustaa kama quustee dadka lumay mooyaane cid kale kama quusato waman cabadahu birajaa'i waxdahu fahuwa murji ka markaa waxa weeye rajo keliya ilaahay ku caabudaana murji buu noqonayaa yacni rajadii buu markaa waxa weeye yacni quluwi ku samaynaya isaguna waciidkiibuu ka tegayaa marka hadduu rajo keliya ilaahay ku caabudana wuxuu ka aamin noqonayaa cadaabka ilaahay buu ka aamin noqonaya oo cadaabka ilaahay baanu ka baqayn waajibkuna waxa weeyaan in cadaabka ilaahayna laga baqo naxariista ilaahayna la rajeeyo labada laysku laro waajibku waa saas weeye yaa falaa ya'manu makra allaahi ila alqawmu alkhaasiruun dhagarta ilaahay kama aamin noqdaan iyo cadaabka ilaahay duulka khasaaray mooyaane cid kale kama aamin noqoto marka cidda saddexda isku dartaa waa mu'min muwaxida weeye waman cabadahu bilkhawfi waalrajaa'i waalxubbi fahuwa mu'minun muwaxid saddexdaa hadduu isku laro waa muumin muwaxida ayuu markaa noqonaya marka waxaa la rabaa in waxa weeye rajada iyo khawfka labadaba lala yimaado ayaa la rabaa oo allah markaa naxariistiisa la rajeeyo cadaabkiisana laga baqdo haddaba miyaa labada la simayaa mise waa la kala badinaya rajada marka lala yimaado waxay ku xambaaraysaa rajadii inuu taacaadkii iyo khayraadkii farabadsado makfiro iyo dembidhaaf iyo qabuulna u rajeeyo khawfkiina wuxuu ku xambaarayaa baqashadii uu cadaabka ilaahay ka baqanaya ina macaasidii xumaanta inuu ka fogaado iska ilaaliyo hadduu ku dhacana ka toobad keeno taasuu ku xambaaraya marka labada miyuu dheeli tirayaa isla ekaysiinayaa mise wuu kala badinaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen maya labada waa isla ekaysiinayaa oo ma kala badinaayo ee waa in rajada iyo khawfku ay labadu isla ekaadaan ayay markaa yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood saasay yidhaahdeen waana sida markaa mashaayikhdii hore qaarkood laga soo naqliyey abu cali ruudbaari waxa uu yidhi alkhawfu walrajaau ka janaaxayi aa'ir yacni khawfkiiyo rajaagu waa sida labada garab ee shimbirka oo kale ida stawaya istawa tayr hadday sinmaan yacni markaa waxa weeye shimbirkii waa sinmayaayo dayraankii iyo duuristaankiibaa u hagaagaya wa tama tayraanu naqasa axaduhuma waqaca fiihi naqs hadduu midkood nuqsaamana yani nuqsaan baa ku dhacaysa hadday labaduba tagaanna waxa weeye dee shimbirku waa dhimanaya shimbir labada garabba waayey ma noolaanayo marka labada garab haddayna isla ekayn duulitaankii uma suuro gelayo nuqsaan baa ku imanaysa nuqsaan baa ku markaa sidaas aawoodee culamada qaar waxay yidhahdeen labada waa la isla ekaysiinaya bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maya waxaa la qaalib yeelayaa marka fii xaali waxaa la qaalib yeelayaa khawfka fii xaali almaradna waxaa la qaalib yeelayaa rajada marka u qofku xanuunsanayo rajaduu badinayaa laakiin markuu caafimaadka qabo khawfka ayuu qaalib yeelayaa oo badinayaa bay culammada qaarkoodna yidhaahdeen si haddii markaa dee xanuunka uu dareemaayo uu u dhintaba uu u dhinto isagoo malo wanaagsan ilaahay ka malaynaya waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yamuutanna axadukum ila wahuwa yuxsinu danna billaah midkiin yaanu dhimanin isagoo malo wanaagsan ilaahay ka malaynaya mooyaane xaal kale yaanu dhiman ee xaalu malo wanaagsan allah ka malaysanaayo waa inay noqota xaalku geeriyoonayaa saa noqotaa sidaas yada ah ba ahlucilmiga qaarkoodna marka ay yidhaahdeen culamada qaar waxay yidhahdeen marka uu xanuunsanayo waa inuu rajo keliyaba la yimaadaa oo rajada badhax tiraa bacdi baa sidaa yidhi oo marka waxa weeye lamaba qaalib yeelaye waaba la saafi yeelayaa kulaha culamada qaar baa sidaa maray imaamu nawowi markuu ka hadlaayo xadiiskaas aynu sheegnay ee xusnu danniga sheegaya wuxuu yihi qaala alculamaa'u macnaa xusni danni billaahi an yadunna annahu yarxamuhu wa canhu xusnu danniga waxaa looga jeedaa inuu maleeyo inuu allah u naxariisanayo cafinayo qaaluu wa fii xaalati sixati yakunu khaa'ifan raajiya labada wuu kulminayaa khawfka cabsida iyo rajada markuu caafimaadka qabo wa yakuunaani sawaa'a labadu qaar simanoo isli eg bay noqonayaan wa qiila yakuunu lkhawfu arjax waxaa kaloo la yidhi khawfka ama cabsida ayaa marka miisaan badanaysaa marka uu xanuunsanaayo fa idaa danat amaaraatu lmowti ghallaba arajaa'a aw maxada hadday amaaraadkii geeridu ay soo dhowaatana wuxuu haalib yeelayaa badinayaa rajada amaba waa badhax tirayaa rajadoo rajo keliyuu la imanaya lianna maqsuud alkhawfi alinkifaafu can almacaasi waalqabaa'ix waayo maqsuudka cabsida looga jeeday maxay ahayd in macaasida iska daayay ahayd iyo waalxirsu cala alikhaari min altaacaat walacmaal iyo camallada iyo taacaadka inuu farabadsado oo ku dadaalo ayay ahayd waqad tacadara dalika aw mucdamuhu fi hada alxaal taasina waxay noqotay midaan hadda suuroobayn ama badankeedii baan suuroobaynba xaaladda caynkaasa markuu ku sugan yahay fastuxiba ixsaanu danni almutadaminu liliftiqaari ila allahi tacaala walidcaani lahu waxaa la jeclaystay malaha in la wanaajiyo oo koobsanaysa baahida allah loo baahan yahay iyo marka waxa weye hoggaansiga allah loo hoggaansamay marka xadiidkiina waata ku soo aroortay xadiisu qudsiga ana cinda danni cabdii bi inuu allah yidhi malaha addoonkaygu iga malaysto agtiisaan ku suganahay bimacnaa wuxuu iga malaystee wanaagsan waa iga helayaa waxay culammadu yidhahdeen waa inuu toobad keeno oo uu markaa malaysto oo rajeeyo in ilaahay ka aqbalayo oo camal wanaagsan la yimaado oo qabuul malaysto in ilaahay ka aqbalayo oo allah u baryo oo ijaabo u malaysto in allah ka ajiibayo yacni saas yadaa ayaa laga tilmaamay marka qowlka odhanaaya marka yacni xaaladdu uu dareemaayo qofku yacni marka amaaraadkii geerida waa inuu rajada barax tiraa khawfkii iska daayaaba qowlkaasi kollay markaa waa laga fiican yahay oo sax ma aha waxa weeye khawfka kollayba ka tegi maayo waa in khawfki jiraa laakiin rajadu waa inay haalib noqotaa waxaana u daliila inay saa tahay oo aanu ka tegayn xadiiska tirmidiya ibnu maajah iyo soo wariyeen nebigu calayhi salaatu wasalaam inan dhalliyaraa oo sakaraadaya ayuu u yimi markaasuu yidhi kayfa tajiduk saad naftaadii ka helaysaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi arju allaha wa akhaafu dunuubi allah baan rajaynayaa dembiyadaydina waa ka baqayaa buu buuri markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yajtamicaani fii qalbi cabdin fii dalika almawطini ilaa acطa'ahu allahu maa yarjuuh wa ammanahu mima yakhaafu ya yacni addoon labadaasi kuma kulmaan qalbigiisa mawdican oo kale oo xaalatul ixtidaar ah oo sakaraad ah yacni marka qalbi qof yacni addoon kuma kulmaan inuu allah markaa uu siiyo wuxuu rajaynaayo mooyaane wuxuu ka baqaayona uu ka badbaadiyo tirmidi xadiiska waa taxsiiniyey sheekh albaanina waa saxiixiyey oo silsilatu axaadiisi saxiixuu ku soo arooriyey waxaanu yidhi waa saxiix ayuu markaa uu yidhi sanadka tirmidi riwaayada markiisa uu ku soo wariyeyna wuxuu u keenay markaa mutaabaco kale u keenay taasuu saxiix ku sii noqday buuhi caynkaas yadaa buuhi calaa kulli xaal waa in rajada iyo khawfka labadaba la kulmiyaa labadaba lala yimaadaa oo aan markaa waxabay mid ahaan laga tegin mid ahaan aan laga tegin haddaba markaynu ka hadlayno khawfka iyo rajaaga aynu ka hadlayno baqashada haddii cidaan allah ahayn marka laga baqanayo waxa weeye uga soo hadallay oo waxa weeye khawfu sir iyo khawfu cibaade iyo baajiro khawfu dabiici waynu soo aragnay rajaag iyo khawfka kollay horaynu marka usoo marray waxa weeye hadda cibaaro kale oo lafdi kale unbuu um inagu soo celiyey marka waxa weeye labada waa in la kulmiyaa lala yimaadaa bacdi baa waxay yidhahdeen haddaba marka allah la caabudaayo waa inaan marka waxa weeyaan yacni in janno la doonaayo iyo in cadaab laga baqanaayo waa inaan loo caabudin waa in loo caabudaa keliya yacni markaa raallihaanshihiisa in la doonaayo iyo lidaatihi in loo caabudaayo oo waxay yidhaahdeen yacni markaa nacbud allaha laa tamacan fii jannati walaa khawfan min cadaabih yacni allah waanu caabudaynaa laakiin uma caabudayno annagoo jannadiisa doonayna ama cadaabkiisa ka baqanayna ee daatadiisa inaanu raalli gelin aanu doonaynaa daata ahaantiisaanu rabnaa in janno la galo doonis la doonaayo iyo in cadaab laga badbaado doonis la doonaayo in allah loo caabudo waxay makhluuq daraaddii baa ilaahay loo caabuday taasi waa maqaam hooseeyay yidhahdeen waa cibaadatu tujaar bay yidhaahdeen ya laakiin waxa weeye maqaam hooseeye ma aha ee saxdu waxay tahay waa maqaam sare yacni markaa dadkii fudalada ahaa ee fadliga badnaa hadday nebiye yihiin iyo hadday saalixiin yihiinba ilaahay waxay u caabudayeen siuu ilaahay markaa una janneeyo cadaabkana uga badbaadiyo taasina ikhlaaskii diidi mayso ikhlaaskii mid diidaysaa ma aha laakiin suufiyada markaa qaarkood way dhaleecaynayaanoo meel daran bay gaadhsiiyeen ya ilaa ay yidhaahdeen dee shirkigaabay shabbahdaan haddaad u caabuddo ilaahay inuu janno ku geliyo naarna kaa badbaadiyo yacni makhluuq daraaddii inaad u caabudday weeyo dee waxay shabahdaa markaysaga ruux wasan caabudayada shabahaysaa waxaa ka mid a nadmiyadooda sida markaa cabdulghani naabulisi markaysaga nadmigiisii uu ku yidhi yacbuduuna allaha khawfan min lada falladaa qad cabaduu laa rabbana walidaari lkhuldi sallowlaa lahu milu qawmin yacbuduuna alwathana waa nadmi dheer oo markaysa markaa ninkaa suufiga uu lahaa weliba nin aqoon badan oo culummo badan kala duwan leh yacni markaa waxaweyn ayuu ahaa kutubo badanna alifay wuxuu ku leeyahay allah waxay u caabudayeen naarta lada baqasho ay ka baqanayaan daraaddeed mar hadday sidaa tahayna waxay ka dhigan tahay lada inay caabudeen oo naarta caabudeen bay ka dhigan tahay waxay allah u caabudayaan inuu naarta ka badbaadiyey mar hadday tahay waxay ka dhigan tahay ay naarta caabudayaan walidaari lkhuldi sallowlaa lahu daarulkhuldioo jannay u tukadeene allahumay tukan kulahaa lahaa qawmin yacbuduuna alwasana ya dadka awsaanta caabudaya shabbahayaan kulahaa marka waxaas waa baatilo wax jira ma aha waataa ilaahay nebiyadii uu yidhi inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana ragaban warahaban wa kaanuu lana khaashiciin yacni waa ka sidaas allah ku sifeeyey inay markaa allah naxariis isana rajaynayeen cadaabkiisana ka baqanayeen ya cadaabkiisana ka baqanayeen cibaadatu tujaarna dee waxa weeye waa shay wanaagsan weeye yacni waxa weeye tijaarada waa la ammaanay hal adullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim yacni in markaa jannadii yacni markaa waxa weeye la raadiyo oo iimaan iyo camal saalixa lagu raadiyo waa shay wanaagsan oo markaa waxaa mu'miniintii lagu boorinaayo oo lagu dhiirigelinayo oo lagu tirtirsinaayo weeye ya ninkii marka waxa weeye xadiiskii saxiixa waa kii ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allahi innii laa uxsinu dandanataka walaa dandanata mucaad rasuulkii ilaahayow yacni adigiyo mucaad waxaa la nuunuuleedihiin ee aad ku ducaysanaysaan anigu garan maayo hagaajin maayo ya maxaad tidhahdaa buu yidhi nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaad haddaa adigu tidhahdaa as'alu allaha aljanna wa acuudu bihi min annaar allah baan janno ka baryaayo weydiistaa buu yidhi naartana waa ka magan galaa ah. nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam xawlaha nudandin annaguba intaa agteeda ayaannu markaysaa markaa eh, ku celcelinaynaa ama la nuunuuleennahay yacni saas yadaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye yacni warka noocaasi waa war qaldan weeye odhanaaya yacni markaa ruuxu waa inaanu janno doonayn ee uu marka waxa weeye marka allah u caabudaa raalli ahaanshihiisa inuu raadinayo bes iyo daat ahaantiisa u caabuda hadduu markaa taas u caabudana hadhow yani marka la yidhaha war janno miyadaan doonayn may jannadu adhigaaga iska noqonaysaa bay yidhahen mar haddii allah saa u caabudo ya laakiin waxa weeye inay dhaleeceeyaan oo yidhaahdaan marka horeba waa inaan janno doonaynin oo janno yani aawadeed u caabudayn yacni markaa uga dan lahayn cibaadadaada in allah ku janneeyo naarna kaa badbaadiyo ta noocaasi waa mid nusuustii adilada ka hor imanaysa weeye marka raqbada iyo rajada iyo khawfka iyo jacaylka intaba waa in qalbiga lagu kulmiyaa halkaasaynugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatub ilayk